bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi وعlى آlih وصaxbihi أجmaciin ama bacd cashirkan waa kii aad ee ka mida min صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala kitaabu الsiyaam soomkii buu kitaab yahay asiyaam iyo asawmbu waa la yidhaahdaa soomku waa rukn min arkaan اlislaam oo caahday hadda ka qarsoon tahay ma uu jiro arkaanta diiniyada waaweyn weeye buniya alislaamu calaa hamsin xadiidkii ibni cumar fi saxiix waa kii lagu tirshay ilaahina subxaanah wa tacaala kutiba calaykum الsiyaam kama kutiba cala aladiina min qablikum buu yidhi marka soomku waa ruknun min arkaan اddiin kaasi muran ma laha xagga xilliga la farad yeelay ama la waajib yeelay sanadkii labaad ee hijirada bisha shacbaan ee ramadaan ka horraysay baa la waajib yeelo muslimiinta la saaray nabiguna calayhi salaatu wasalaam sagaal soon ayuu markaa soomay bacdamaa furida asiyaam sagaalkaas soon siddeed ka mida ah labaatan iyo sagaal bay ku dhammaadeen hal bil baa soddon buuxo oo soddon ahayd waxaa kaloo la isweydiiyaay oo culamaadulislaam isweydiiyeen ma jiray soon waajib ah oo muslimiinta la saaray oo ka horreeyey soonka ramadaan wadaadahaabay yidhaahdeenoo maalinka yowmu cashuraa loo yaqaan ayaa waajib ahaa oo layse saaray qabla ramadaan bay yidhaahdeen adilayna u daliishadeen xanafiyadana ka mida ah raggii sidaa ku tegay culammada qaarkoodna waxay leeyihiin soon waajib oo ka horreeyey ramadaan ma jiro wixii ka horreeya sunnooyin bay ahaayeen bay yidhaahdaan aduu khilaafkana waa jiraa soonku marka fadaa'il fara badan buu leeyahay oo sheekhu uu keeni doonaa muslim sabab waajibiyu uu leeyahay sabab lwujuuba arkaan iyo ruknulwujuub buu leeyahay rugni uu ku asaxo oo ku taagan yahay ramadaanku iyo soonku ayuu leeyahay sharaa'iduu ku asaxo shuruudu sixa ayuu leeyahay sunan badan ayuu leeyahay wuxuu leeyahay waxyaaba banneeya in la afuro oo mubiixaad la yidhaahdo ama muujibaat اlfiri la yidhaahdo aw ilifطaar fadaaishiisu imaam muslim kitaabku ku bilaabi doonaa wuuna soo celcelin doonaa xataa markuu ka tago baabkan abwaabdan buu fadaa'il fara badan ku keeni doonaa oo fadaaisha bisha ramadaan wax la soo koobi kara maaha intay diinkusaxyaanku ka sheegeen ayaaba kugu filan xagga sababka sabab wujuubkiisu sababul wujuubkiisu waa laba shay keliya waa ru'ya iyo ru'ya in bisha ramadaan la arko ama tiradu ay buuxsanto shacbaan soddonkeedu buuxsamo labadaas sabab ayaa waajibiyo sababulwujuub loo yaqaanaa ru'yat اlhilaal aw ikmaalu ciddati shacbaana alaaiin marka sababulwujuubku waa qodobka shareecadu ay caddaysay tibaaxday ee ruknigiisu arkaantiisu marka la soo ururiyo waa laba rugni soonku laba rugni buu ilaahu ku taagan yahay haddii uu waayana uusan asaxaynin rugniga koobaad waa anniya in la niyeysto waa cibaado cibaado u baahan tahay qasad iyo ujeeddu yaad oola jeeddaa yaad u soomaysaa allah maxaad soomaysaa bishii ramadaan inaad niyaysataa lagaa rabaa qodobka labaadna waa alimsaak can ilmufatiraati waxyaabaha soonka jabiyoo laga afhaysto la yska ilaaliyo waxyaabaha soonka jabiyana way iman doonaan in sha allahu sharaa'id buu leeyahay fadaaishiisii waynu soo ijmaalino hadda way iman doontaa sababka wujuubkiisana waynu tilmaannay waa laba shay oo ah in bishii la arko ama tiro la dhammaystiro sharaa'iddiisu uu ku waajibo sharaaidu sixa aandhoo cafwan sharaa'idu sixa waxaa weeye waa dhow afar baa lagu soo ururin karaa shardiga koobaad waa alislaam islaamnimaa shardi ah qof aan muslim ahayn soom kama asaxo shardiga labaadna waa alcaqli qofaan garaad iyo caqli lahayna soom kama asaxo oo waalan oo majnuun ah qodobka saddexaad ama shardiga saddexaadna wa anna qawcan ilxayd wannifaas in qofka soomaya uu daahir ka yahay hadduu dumar yahay dhiigga caadada la yidhaahda iyo dhigdhaalmeedkiiba uu daahir ka yahay shardiga afraad waa alwaqtu alqaabilu lisawm xilliga aad soomayso waa inuu soon yeeli karo sharaaida afarta ah soonka ramadaan baa iskale iyo soom kasta ama sunno ah ama farad ah ama nadara ah, ama qadaa ama kafaara ah waa in qofka soomaya uu muslim yahay caaqil uu yahay markuu kaa asaxahayo waa in aad nadiif ka tahay haddaad dumar tahay xayd iyo nifaas wakhtiga aad soomaysanu waa inuu yahay wakhti aqbali kara oo soon qaban kara xilliya soon haddaad soonto uun kaa asaxayni adoo muslima oo caaqila oo baaqila baaliqa cafwan oo daahirka iyo nadiif eh, xayd iyo nifaas uusan soonku ka asaxaynin baa jira maadaama meesha iyo wakhtiga aad soonka dhigtay uu yahay wakhti soomka ka caagan sida maalmaha ciidoo kale ciidul adxa wa ciidulfitri waa ayaamu tashriiq soom ma asaxayo calaa khilaafin qaybaha dambe ayaamu tashriiqa eh, xajkoo kale dad loo fasaxaa jira idan sunankiisu waa badan yihiin oo haddii afurkoo la dejiyo suxuurtoo dib loo dhigo howlihii badnaa ayd garanaysaana sideedda ay ku urujinayeen shaaficiyadu wadaadaha qaarkoodna ay ka badiyaan ayaa ka mida sunankiisa mubiixaadka soonka in la afuro keena ama waajibiya ama rugseeyana waa iman doonaan safarka iyo maradka ka mida waa iman doonaan marka waa bil barakaysan waan idinku soo aadantaho haddee saddex bilood kadib baybaydin haysaa baan marka axkaamta soomkii kitaabku wuxuu ka sheego baynu dul maraynaa baabu fadli shahri ramadaana wuxuu baab yahay bisha ramadaan fadligeeda fadliga ay leedahay qiimaha ay leedahay xadaanaa yaxya ibnu ayuub almaqaabiri wa qutaybatu bnu saciid wabnu xujin caliy ibnu ismaaciil ibnu xujr buu u jeedaa qaaluu بن جعفر الأنsاري عن أبي سhayل واسمه نافع بن mالك عن أبيه أبيه مالك بن أبي عاmر الأصبحي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه maaliga hadda waa imaam maali awowgii wey maali bn anas bn maali bn abi camir alasbaxi waa awowgii wey maaligii imaam daar hijra faqiih ahaa can abi suhaylin wasmuhu naafic ibnu maaliki can abi aabihi oo ah malik bn abi caamir alasbuxi can abi hurata radi allahu tacaala canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi ida jaءa ramadaanu ramadaan hadduu yimaado oo uu galaa loo jeedaa futixat waxaa la furaa abwaabu اljannati jannada albaabadeedaa la furaa wagulliqat waxaa la xidha ama la qataaraa abwaabu naari naarta albaabaheeda wasufidad waxaa la jeebeeya ama la silsiladeeya ama la katiinadeeya ashayaaiinu shayaaiinta ayaa la katiinadeeya naartaasi tay tahay iyo abwaabuljanna waxa laga wado riwaayaadka kala cadayn doona waxadaanii xarmalatu bnu yaxya almisri ahbarana bn wahbin cabdullah ahbaranii yunis yacni ibnu yaziid alayli can ibni shaab azuri muxamed can bni abi anasin abu suhaylkii hadda aad soo marayseen weeye can bni abi anas abi anas wiilkiisa oo ah naafic ibnu maalik abu anasna waa kunyadii duqa la yidhaahdo maali maali ibn abi caamir kunyadiisa weye abu anas baa la yidhahdaa can ibni abi anasin abu anas wiilkiisaoo ah naafic ah ana abahu aabbiho maalik ibn abi caamir alasbixi ah oo abu anas lagu naanayso xadaahu wuxuu wiilka u sheegay naafica ama ibn abi anas ama abu suhayl ah annahu samica inuu maqlay aba hurayra radi allahu tacaala canhu yaquul qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam ida kaana ramadaanu riwaayadu ida jaa ay ahayd idaa kaana ramadaanu kaanadii aad taamada dhihi jirteen weeye ramadaan markuu galee la helo futixad waxaa la furaa abwaabu اraxmati naxariistale albaabadeeda la furaya oo abwaabu اljanna jannaduna waa naxariista qayb ka mida marka abwaabu raxma ka caamsan abwaabu اljanna oo jannadu waa baab min raxmat illaahi weeye wagulliqad waxaa la qataara hoos laga xidhaa halqigu ama iqlaaqu waa shayga marka hoos laga handaraabe hoos laga geliya qataarka wixii kor laga xidhan quful baa la yidhahdaa waqulliqad waxaa la xidhaa abwaabu jahannama jahanama albaabadeeda naartii la soo sheegay ahayd waqulliqad abwaabu naari riwaayadda hore sidaasay ahayd tanna waa abwaabu jahannama jahanama albaabadeeda la xidhaa wasulsilad meeshu sufidad ahayd wasulsilad waxaa la silsiladeeya la jeebeeyaa la xidhaa katinada lagu xidhaa ashayaatiin shayaadiinta katinada lagu xidhaa lafdiga hore wasufidada ah asalkiisu sifaatku waa qaydka waa dabarka iyo seetada la yidhaahdaa qur-aankuna ku yimid muqaraniina fi اlasfaat waad aragteen ba tahay marka eh, ama eh, shayaadiinta la xidhxidhayo ama la jeebeynayo ee bisha ramadaan aan loo oga inay dhadhaqaaqaan axaadiitii sunanka abu daawuud iyo ibnumaajah iyo tirmidi nasaad ku marteen baa qaydaysay inay tahay wasufidad maradatu shayaaiin shayaadiintoodana lama xidho waxaa la xidhaya waa inta mooryaantooda mooryaantooda gaangiskoodaa la qabanayaa kuwa sharka badan baa la xidhxidhahayaa intooda kale way yaacahayaan ama qolyaha baanduulayaasha jarnaaladooda korneeladaa la qabanaya sufidad maraadatu shayaaiin wa fii riwaaya sufidad shayaaiinu waa maraadatu اljinni marka riwaayadka sunanka ayaa riwaayatu saxiixayn fasirayo saasaa loo jeedaa haddii las yidhahdo haddii e, abbaanduulayaashii iyo boqoradii shayaadiinta la xidhxidhay macaasidan badan ee dhacaysa bisha ramadaan maxay tahay inkastoo la og yahay bisha ramadaan bisha ugu macsiyar inay tahay uguna khayr badan haddana weli macaasidu waa jirta ee waa sidee waxaa lagu jawaabayaa asbaabta macsiyada iyo fasaadka keena shayaadiin besa ma aha shayaaiinuljinni basa ma ahee shayaaiinulinsi baa dhooban jacalnaa likulli nabiyin caduwan min almujrimiin iyo shayaaiin اlinsi waاljin waad garanaysaan idan shayaaiin اlinsi baa jooga kow naf ammaara bisuu'i baa jirto khabiiaa labo caada sayi'ood baratay baa jirta intaasoo shay baa ka qayb qadanaya mafaasidda iyo macaasida iyo aaaamta laakiin kuwan xijidoodu waxay sahlaysaa toobo badan in lala yimaado dadku ay soo noqdaan macsiyadu yaraato taana muran ma laha marka sidaas wey haddaad u haysato wixii mafsadoo dhanba shaydaan baa ka dambeeya adaa marka khaldoon u baahan macluumaadkaada caqadiga iyo khalfiya macrifiya inaad saxdo xadaani maxamed ibn xaatim ibn maymuun asamiy wاlxulwaani xasan bn cali alxulwaani qaala xadaana yacquub yacni ibn ibraahim xadaana abi aabihina waa ibrahim bnu sacd الzuhri can صaalix yacni bni kaysaan can ibni shaab muxamed xadaanii naafic naafican hadda waa ninka hadda aad soo maraysa abu suhayl abu suhayl naafic ibn abi anasin naafic yacni ibn malik bn abi caamir alasbuxi ana abaw aabbihi malik xadaثahu wuxuu u sheegay wiilkiisa annahu samica aba hurayrata yaquul qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه ali wasalam ida dakhala ramadaanu bimilihi ay bimil xadiid saabiq buu sheegay yacni xadiidku wuxuu ku dul wareegaya waad abi suhayl buu ku dul wareegayaa marka hore ismaaciil ibnu jacfar can abi suhayl haddana ibnu shihaab azuhri can abi suhayl haddana asag ibnu shihaab ahoo min ariiqi saalix ibnu kaysaan marka horena min ariiqi yunis buu ahaa intaan buu u marka saalix baa wuxuu sheegay bimili bimil xadiidi yacni yunis ama ninkii la jiray hore ee ismaiil jacfar riwaayadiis o kale lakin waxa ismutaabiiye waa saalix iyo yunis ayaa ismutaabiiye bimili buu sheegay weye marka waxaa kaloo ku jira baxi ah waad aragtaano xadiidka waxaa ku idaa dakhala ramadaanu waxaa kaloo yimid idaa jaaa ramadaanu ramadaan oon bil la soconin oon lagu ladhin in la odhan karo bukhaarina wuu baabaystay fii saxiix wuxuu yidhi baabu man qaala ramadaan walam yaqul shahr ramadaan inay bannaan tahay oo khilaaf horoo salafka dhex maray buu tilmaamaya wuxuuna abu cabdillahi bukhaari dooranaya inaysan dhib lahayn oo dhihi karto bishii ramadaan ood odhan karto ramadaan baan soomay ramadaan baa galay bishii ramadaan baa gashay oo aysan shardi ahayn ramadaan marka la sheegayo in loo aanayo lagu ladha ama loo idaafeeyo bil oo ramadaanoo mutaxan la sheegi karo marka jamaaca min ataabiciin iyo abu hurayra laga soo wariyaa inay dhihi jireen lama oran karo ramadaan oo qayaxan waa in bil lagu la raaciyo siduu qur-aankuba yeelay shahru ramadaan aladii unzila la yidhi halkaasay igu mari jireen marka xujo ku ah oo radinaya waana madhabjumhuur inay bannaan tahay tajriidku iyo idaafaduba in la tajriidiyo ramadaan la yidhaahdo iyo in la idaafayba ay bannaan tahay labada bil laga horraysiyo oo mudaafo ilahi laga dhiga ramadaan intaba ay bannaan tahay waana sida raajaxa axaadiidta baabka ku timid ee la wariyana kulliga waa hal xadiid kama asixin xadiidka ugu caansan waa xadiid abi oo min ariiq abi macshar najiix aad garanaysaan cabdiraxmaan asindi laa taquluu ramadaana faina ramadaana ismun min asmaaءi اllahi tacaala walaakin quuluu shahr ramadaan dhaha ibn cadiy baa bayhaqi fi sunan iyo ibn abi fi اtafsiir ibn cadi wuxuu hi waa aciif kadalika albayhaqi wuu daciifiyey eh, abu xaatim araasini wuxuu hi waa khaa in nabiga la gaadhsiiye waa min qowli abi hurayra cililka wiilkiisu sidaa ku yidhi baa laga fiirin karaa ibnujawsi asagoo aad buu u wuxuu hi waa mowduuc waa mowduucu xadiidku sidiisuba wax jira ma aha kun boqol toban iyo toddobaad ka fiirin kartaan mawduucaadkiisa ka fiirin kartaan wuxuuna sheegay hadal qiimo badanoo wuxuu yidhi lam yadkur axadu fii asmaaءi اllahi tacaalى caza wajal ramadaana walaa yajuuzu an yusama bihi ijmaaca ilahay in ramadaan la maba bannaanaba maxaa yidhi asmaa ullahi waa tawqiifiyo muslimiinta iyo culummada tiriya asmaa ullahi subxaanaه wa taala magacyada ilaahay tiriya ama kutub ka alifay ama meelo khaas iyo munaasaba ku keenay ee isku daya inay koobaan ama in badanoo ka mid a ay sheegaan axad yidhi ramadaan waa magac ilaahay ma jiro yidhi saa ijmaacan ilaahay ramadaan lama odhan karo lamaana bixin karo xadiidkan baabkan ku yimidna waa mowduuciisuba halkaasuu la maray calaa yati xaal waa daciifun cinda ahli اlxadiii ijmaacan waa mowduuciyo waa daciifun baa laysku hayaa laakiin axad yidhi waa saxiix ma ama waa xasan xataa yidhi ma jiraan kadalika nawowi taadiibkiisa iyo taadiib alasmaa luqaat iyo halkanba uu ku daciifinaya kadalika alxaafid bn xajar qablahumna now waxaa ka horeeya ibnujawsi iyo ibn cadiy iyo bayhaqi iyo jamaaca min ahli اcilm abu xaatim araazi oday u yahay marka xadiidku ma sugnaanin nahyiguna karaahaduna waa xukm sharci ah xukunka sharcina daliil sharciga ah laga qaataa mar haddaan daliil jirin sheegaya ramadaan inaan la ogolayn in la yidhaahdo asagoo bisha laga dhartiray uusan jirin haddaba asalkii ibaaxada baan ku baaqi noqonayna waana siduu bukhaari doortay wa huwa sawaab maalikiya isku yar dhiba oo xataa soo guuri laakiin sal laha hawsha iyada bisha ramadaan marka fadligeeda waxaa ka albaabada jannada la furaya albaabada naartana waa la qataaraya shayaadiintana waa la xidhxidhaya ilaahayna subxaanahu watacala addoommadoo dhan buu u yeedhayaa yaa baaqiya alkhayri aqbil wayaa baaqiya shari aqsir waxaana kaloo ku yimid axaadiidta ilaahay subxaana wa tacala maalin kastoo ramadaan iyo habeen kastoo ramadaana in addoomihiisa qaybo ka mida uu naarta ka xoraynayo marka bishaa soo socota laga faa'idaysto ramadaankana soonkana sidiisaba si guud ahaan lagu dadaalo hadda imaamku wuxuu bilaabayaa markuu tambiihiyey fadliga ramadaan uu leeyahay inuu ka hadlo sabwujuub sabu wujuubi ramadaan buu hadda bilaabay imaam muslim raxmat ullahi tacaala caleyh sababulwujuubka wanan soo sheegnay labuu ahaa in bisha ramadaan aynu aragno yo imaa inay dhammaato soddonkii bishii shacbaan aynu buuxinno soddonka shacbaan inay go'do oo marka waaga ka baryaa la soomo iyo imaa inaan aragno ama labaatan saga shacbaan ha ku dhammaato ama soddon ha ku dhammaate baabu wujuubi soomi ramadaana ru'yat alhilaal wuxuu baab yahay ramadaanku inuu soonkiisu waajibo liru'yat اlhilaal bisha aragtideeda wاlfiri liru'yat اlhilaal in loo afuro bisha aragtideeda wa annahu idaa humma haddii la dahaadho fii awalihi bilowga hore aw aakhirihi ama dhalashada dambe ukmilad waxaa la dhammaystirahayaa ciddat shahri bisha tiradeeda ama shacbaan ha noqoto ama ramadaan ha noqotee aaaiina yowman ramadaan bilowgiisa haddii maalinkii sodonaad bishii la arki waayo tirada shacbaan yaan buxinaynaa haddii maalinka sodonaad bishii la arki waayana xagga ramadaan baynu u jeednay soddonka ramadaan baan dhammaystiraynaa soddon iyo soddon soddon ramadaan inaan iyo soddon shacbaan inaan dhammaystirro oon sidaa ku soono ama sidaa ku afurno ku ciidno iyo imaa inaan aragti aan ku afuro kuna soonno labadaa midun weeyahate labada soddon biixi marna waa shacbaan marna waa ramadaan labada aragtina marna waa ramadaan aragtidii marna waa shawaal aragtideed xadaثna yaحya بن yaحya abubakr naysaburi qaala qarأtu calى malik can naaficin can ibni cumara can النbi sal ly slam أnnahu dakara ramadaan buu sheegay nabigu faqaala wuxuu ihi suubanuhu laa tasuumu ha soomina soom waajib ah cala sabiili اlwujuub xataa taraw alhilaal xataa taraw اlhilaal ilaad bisha aragtaan ha soomina walaa tufطiruu ramadaan ha ka afurina xataa tarawhu ilaad bishi shawaal aragtaan fain uqmiya haddii la dahaadho ama la daboolo calaykum dushiinnood bishii arkaysano duruur isku jaraa ama isagoo daruurba jirinba aad ku soo bixi weydaan faqdiruu lahu u qadara tiradii ay u badnaan jirtay bil buuxda laga dhigi jiray ka dhiga u qadara qadarka waxaa laga wado inay soddon maalmood tahay riwaayad kala caddayn doon faqdiruu lahu iyo faqduruu deelka in la godo iyo in la kasriyaba waa laba waa laba xarako wey oo sax ah. aqdiru iyo aqduruba waa isku mid fain uqmiya haddii la qariyoo la daboolo wey calaykum dushiinood arki weysaan bishi dhalashadeedii iyo bishii ramadaan dhalashadeeda iyo tii ciidiyey dhalashadeed arki weydaan faqdir low qadaro bimacnaa tirada buuxiya oo cidhiidhiya bil marka la cidhiidhiyo waa maad waxaa laga dhigayaa soddon wax ka soo haray ma jiro xadaana abubakr bn abi shaybata qaala xadaana abu usaamata xamaad xadaana cubayd illaah alcumari can naaficin can bni cumara ana rasuul lah sal slam dakara ramadaan ayuu sheegay xadiidka ibni cumar riwaayaadkiisa aad buu u soo celcelin doonaa hadda riwaayatu naaficin can ibni cumar baynu maraynaa can bni cumar ana rasul sal slam dakara ramadaan bisha ramadaan buu nabigu sheegay fadaraba biyadayhi labadiisa gacmood buu nabigu isku dhuftoo saa iskugu garaacay faqaala wuxuuna yidhi ashahru bishu hakada wahakada wahakada wey bishu markaad la tirinaya de waa saddex tobnaad bishu waa sida waa sida bishu waa sida marka maxay noqotay labaatan sida waa toban waa iyadoo buxisa haddii la yidhahdo hadii toban ka hadli waa labaatan suulka haddaan laaboon saa dhahana labaatan bay bishu noqonaysaa taasuu xadiidku nabigu tilmaamaya ashahru haakada ay haakadada hore waa tobankii wahaakada waa tobankii labaad ee labaatanaad wahaakada waa tobankii saddexaad uma caqada wuxuu laabay nabigu ibhaama wasuulkiisii fi اaaliثati markii saddexaad markii saddexaadee nabigu uu tilmaamayo tobankii saddexaad ayuu wasuulku nabigu laabay rasuulku celiyey afar lagu daray shan hadda waa sagaal wuxuuna yidhi fasuumuu u sooma liru'yatihi ku sooma liru'yatihi aragtihiisa laamtu waa laamu taqiid laa laamu tacliil sida loo badan yahay laamtan liru'yatihi ma tacliiliya mise waa taqiitiya sida loo badan yahay inay taqiid tahay wey wakhtigiisibaa la madalaynaya oo waa sababiya hadda marka dhanka laga fiiriyo sababa dukhuuli ramadaan marka haddaad liajli ru'yati tiraadana ku diidi mayso laakin wadaada waxay leeyiin taqiid bay ku fiican tahay fa suumu maxaa yeele la kala saarayaa in xisaab lagu sumo falaki ah iyo in aragti lagu sumo nabigu kala qaadaya mar haday sidaa taay oo tafsiil tahay waa in taqiid laga dhigo waa waqtiyayso mudday sheegaysaa iyo madal ee waxma cilaynayso fa suumuu liru'yatihi aragtidiisa ku sooma wa aftu liru'yatihi aragtiisana ku afura bisha bishaa laga hadlaaya fain uqmiya haddii la dahaadho ama la daboolo calaykum dushiinna aad garan weydaan arki weydaan faqdiruu iyo faqduruu waxaad u lahu lishahri aaaiina soddon u qadara u dhammaystira wey ama shacbaan soddonkeeda buuxsha ama soddonka ramadaan buuxsho sidaa ku ciida iyadoo sidaa ku cad marka iman doontaa insha allah inay taqdiirku uu yahay soddon laga wadana uu soo celcelin doona imaamku xadiidkii xadiidkan wuxuu ku iman muusa ibnu talxa wuxuu ku iman doonaa kii jabala ibnu oo kii cuqba ibnu xuraytna waa ku iman doonaa wa xadaana numayrin hadda sababul wujuubkii buu muslim wadaa axaadiisteed ramadaan wuxuu ku waajibaa oo kugu qabtaa in bishii ramadaan la arko ama soddonkii shacbaan ay buuxsanto wa xadaana ibnu numayr muxamed qaala xadaana abi abi cabdullaahi weeyahada xadaana cubaydilah haddaad soo maraysa cubaydilahi alcumari cabdulahi bn xafs ibn caasim bn cumar alcumari bhada isnaad sanadka haddaad soo maray cubaydilah can naaficin can bni cumar can nebi sal slm wa qaala wuxuu yidhi wadaadkan dambe hadda ku soo kordhay sanadkii ibn numayr cabdulaahi ah fain umma meeshii fain umiye ahayd fain umma haddii la dahaadho ama la qarsho calaykum dushiinna bishii aad aragtideedii fain humma calaykum ru'ya wey aragtidii baan laydinka dahaaray laydinka daboolay waad arki weydeen faqdiruu lahu faqdiruu aaaiina soddon qadara soddon buuxsha weeye naxwa xadiia abi usaama xadiidka abi usaama ayuu sheegay ninka la abdullahi bn numayr weeye ila kilaahuma can cubaydilah وxadثna cubaydالlah بن سacيid qال xadثna yaحya بن سacيid ibn yaحya الأshkuri can cubayd الlah bhada اlisnaad sanadka hadda aynu marayno kolu yaxya ku waraya xadiidka wa qaala wuxuuna yaxya yidhi markuu warinaya isagu dakara rasuul اllah rasuulka ilahi wuxuu sheegay salى اllahu عalayh wali waslm ramadaanuu sheegay faqaala wuxuu uhi nabigu الshahru tiscuun ay qad yakunu tiscan وaشhriin biijmac اlmuslimiin ma aha bishu waa labaatan iyo sagaal ma ah waxaa loo laga wadaa bishu labaatan iyo sagaal bay noqotaa soddonna waa noqotaa الشهر ad yakunu inoda laga yaaba riwaayadka dambe cadayn doona ashahru haakada haakada haakada bishu waa tobanto haakada haakada waa cashrun cashrun buu nabiga kooda toban iyo toban iyo toban wey oo xabadadii laga goyn waa labaatan iyo wuxuu uhi faqduruu law qadara hadaad arki weydan walam yaqul yaxya ibnu muusan odhanin aaaiin muusan sheegin intaasuu rabaa inuu kala duwo waxadaanii zuhay bn xarbin abu khayamata الnasa'i qaala xadaana ismaaciil yacni ibn culaya can ayuub asakhtiyaani can naaficin can ibni cumara marka ayuub baa hadda mutaabacaynaya cubaydillaah ood maraysee qaala wuxuu ibni cumar qaala rasuul اllaahi salى اllahu عalيه wasalam inama الshahru tiscun وaشhruun bishu waxaa weeye labaatan iyo sagaal hadday naaqusto hadday isdhinto waa labaatan iyo sagaal haddii la buuxshana waa soddon waa in soo baraarujiyeen nabigu sagaal soom buu soomay sagaalkaasoon hal soom baa soddon ka ah hal soom baa soddon ka ah kale labaatan bay ku dhammaadeen taa waxay kaa tiraysaa shubhada ah waa maxay soonkan lagu haya labaatan buu ku dhammaanaya siddeed keliya unbaa ka ahaa cafwan sideed baa labaatan saal ku dhammaatay hal soon baa soddon buuxa ka ah dad caamada qaarkood markaa la dhoobay ramadaanka horena labaatan sagaal baa kana waa labaatan haddi waa sidee waxaad ku ordaysaan bay ku leeyihin xalwada iyo sambuskaad ku ordaysa nabigaa sagaal soomay sideed baa ahayd labaatan iyo sagaal oo naaqis ahayd halna wuxuu ahaa soddon sidaas way xaqiiqadu ashahru inama shahru tiscun wa cishruun falaa tasuumuha soomina xataa tarow ilaad bisha aragtaan ramadaan walaa tufdu ramadaanna ha ka afurina xataa tarow ilaa shawaal aragtaan shawaal fain qumma haddii la teedo ama la qarsho calaykum dushiinna bisha aragtideeda laydiin diido xagga aragtida arki weydaan faqdiruu lahu u dhammaystira wey faakmilu faqdiruna waxay ka dhigantahay dhammaystiroo buuxsha soddonka bisha ramadaan ama ta shacbaan kolba dhanka ay ka imaanayso xadaanii xumayd ibn mascadة اlbahili qaala xadaana bishr mufadل ibn laaxiq الraqaashi xadaana slm wbnu calqamaة الtamiimi can naaficin slm wuxuu mutabacay wadaadii hore ayuub iyo iyo ubaydlaah cubaydاlah kulhm can naafic can cabdالlahi bni cumara qaal qaala rasul اlah sl slm الشhهru تiسc وaشhruun halkaa wadaadda waxaa laga fahmaaya maadaama nabigu markuu ramadaan sheegayo uu labaatan way ku celcesho ramadaan wuxuu u badan yahay inuu ku dhammaado raxmatan bilcibaad ilaahay baaba kuu naxariisanayo dadka qaarkood iska halin lahayaano hadda soonka baaba nafta u keenay labaatan iyo looga dhigahay الشhهر bishu waa weeye faidaa ra'aytum اlhilaala haddaad bisha ramadaan aragtaan fasumuu sooma waidaa ra'aytumuu haddaad bisha shawal aragtaanna faafturuu afura fain humma haddii la qarsho ama la teedo ama la dahaaro calaykum dushiinna aragtida aad arki weydaanna faqdiruu lahu u dhammaystira tiradii maalinkiisa u qadaroosiiye waa maxay in maalin ka dhameeye qadaro oo buuxsha wey buuxsha xadaثnii xarmalaة bn yaxya almisri qaala akhbarani wahb cabdالlah أخبرني يونس عن ابن شاب الزهري قال ابن شاب حدثني سالم سالم بهذا متابعين نافع سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحان كم مقل يقول أسقول waxaan maqlay asagoo le cafwan idaa ra'aytumuuhu haddaad aragtaan bisha ramadaan oo dhalatay fasuumuu sooma calى sabiil wujuub waidaa ra'aytumuu haddaad aragtaan bishii shawaaloo dhalatayna faabdiluu ramadaan ka afuroo ciidaysta fain quma calaykum faqdiruu lahu xadaana yaxya ibnu yaxya wayaxya bn ayuub almaqaabiri waqutaybatu bnu saciid albajali albaqlani cafwan wbnu xujni caliy qaala yaxya wuxuu yihi ibnu yaxya ahbarna wqaal aakharuun inta kale waxay yidhahdeen xadaana ismaaciil o bnu jacfar ibnu kaiir azuraqi can cabdillahi bni dinaar almadani alcadawi mowlaahum haddana cabdulahi bn dinaar wuxuu mutaabacaynaya labadii wadaadee saalimiyo iyo naafic annahu samicu cumar ibni cumar bn yaquul asagoo leh qaala rasul sl l slm ashahru tiscun wacishuuna leylatan ramadaan cafwan bishu waa labaatan iyo sagaal habeen bishu waa habeen laa tasuumu ha soomina muslimiina xataa tarawhu ilaad aragtaan walaa tuftiru ramadaan ha ka afurina xataa tarawhu ilaad aragtaan ilaa an yuqamma in la teedo ama la qaryaba mooyaane calaykum dushina ay dowra idinka qariyaan hamaam iyo dowr isku dahaaraan ood arki weydaanoo caad idinka qarshaba mooyeene hasoomina soomina markuu caad qarya maxaa la samayn fain qumma calaykum faqdiruu la u dhammaystira oo inuusan dhalani ka soo qaada oo bisha ay soo bixin soddonkii buuxsha xadaثna haaruun ibn cabdالlahi الxamaal ibn marwan albaqhdadi qaala xadaثna rawx bn cubaadة اlqaysi xadaثna zakariya bnu isxaaq xadaثna camr dinaar almaki abu muxamed أnahu sm bn cumara haddana marka camru dinaarba wadaadihii hore ee ibnu dinaar iyo cabdullah bnu dinaar iyo salim naafic mutaabacaynay أنه سمع بن cمر رضي الله تعالى عنهma يقول سمعت النبي صلى اه علي سلم يقول الشهر هكذا وهكذا وهكذا bishu waa toban iyo toban iyo toban lagu daray وaqabضa wuxuu laabay nabigu ibhaamahu suulkiisi buu laabay في الثاaلثة tobankii saddexaad markuu tilmaamay hunaa waxaa ku jira faa'iida fiicano qabada iyo caqada inay isku mid yihiin fii luqaةi الرasuul عليه الصلاaة وaسلام saa darteed ishkaalka ku jiray atxiyaadka fartan iyo farta dhexe iyo suulka marka la waxaynay qolyo caqaday waxay ka fahmeen saan in la dhihi oo saa wey caqadadoo bay dheen waa in farta fiideeda iyo suulka saa la iskugu qabto haddaad sidaad tidhahdaan qabado idanka noqon bay dheheen qabadona lama sheegin hunaa waxaad arkaysaan nabigoo suulka laabay in marna la yidhi caqada marna la qabada marka baxdiga lafdiga dhibka badan ee wahaabiyadu ku rafaadeen looma baahno haddaad suulka sidaad tiraadaan iyo haddaad ku dhejisaan iyo haddaad duduubtaanba wax dhiba malah farta inaad taagtaan baa muhiima oo <coughs> tawxiidka aad bannaanka soo dhigtaan waqabada wuxuu nabigu laabay ibhaama usuulkiisii fi aalai markii saddexaad waxadana xajaaj ibnu shaacir xajaaj ibnu yuusuf ibn xajaaj ibn ashaacir ibnu shaacir buu caan ku yahay laakiin waa xajaaj ibnu yuusuf ibn alxajaaj الثقفي xadaثna xaسن الأشyب xaسن muسى ayaa la yidhahdaa waa min shuyuuخi أحmed nin qiimo badan weeye saa darteed axaadiiiisa camleeca waa la quweeyaa axmed wuxuu odhan jiray waan dabagalayo axaadiiث xaسن ibn muسى الأشyب أxaadiiثuhu can ibn lahyacata waa qawiya ayuu odhan jiray xadana shayb bn cabdiرaحmaan التamiimi can yaحya yacni bna saciid yaxya bn saciid qaala yaxya wuxuu idhi waahbarna abu salama waahbarna abu salama raggan asaanidii rijaasha aqoonin cibaaradan way ku rafaadaan marka kitaab uliimaan markaan marayna in badan soo sharxnay iyo muqadimada muslimba wuxuu u jeedaa yaxya bnu saciid wuxuu idhi waahbaranii macnaa waa maxay rag culummoo kalea xadiidka ii wariyey waxaa kaloo ii wari abu salama ka wada waahbaranii waxay ku cadfan tahay meesha ka go'an bay ku cadfan qaala yaxmd saciid wuxuu yidhi ahbarnii hayru abi salma raggaan abu salma ahayn baa xadiidka ii wa ahbarnii abu salma aydan abu salma wadaaddo kaloo ku cadfan yahay wadaaddo kaloo go'an oo shuyuukhu yaxya bnu ah oon hadda muslim uusan sheegin yuu ku cadfan yahay marka saa ugu baraarugo dhowr goorna waan baraarujiyey qaala yaxya wuxuu uhi wa ahbaranii waxaa kaloo xadiidka ii tabiye abu salma أنه سمع بن cمر سمع بن cمر يقول asagoo سمعت رسول سلم يقول الشهر تسع وعشhرون haddana أبو سلم w mutaaبcaynaya cم dيناr سالم بن cabدالله ناaفiع oo addii ka soo horeeyey xadiidka intana ka bixina hilowbaan ka baqahaya qaacido muhiima ayuu asal u yahay oo qaacida la odhan jiray alyaqiinu laa yazuulu bishak alyaqiinu laa yazuulu bishak buu xadiidkan adiladeedu ka mid yahay sida culamo badan ay tilmaameen khaasatan ibn cabdilbar aadna hawsha ugu tigtigsaday shaaficiyadu waxay ka cabireen fuqahadooda muslimiintooda ana maa habata bishayin lam yartafic ila bihi aw bima biaqwa minhu maa habata bishay lam yartafic ila bimilihi aw biaqwa minhu iyo shikigu inuu yahay mulqan almashkuuku waa mulqan fi اshariica ana almashkuuka fiihi waa lagwun fi shariica alislaamiya saa darteed bishii shacbaan baa soo socotay maalinkii aan ku shikinay musudon buuxadii shacbaanba mise waa maalinkii koobaadee ramadaan waa yowmun mashkuukun fiih washak walmashkuuku waa lagwun fi الshariica اlislaamiya waxba laga soo qaada maxaa laga soo qaadaya alasl baqaau ma kaana calaa ma kaan shacbaan baa soo socotay ilaa si yaqiina ah loo hubsanay inay dhammaatay weli waxaa jirtaan leenahay shacbaan baa jirta maxaa soo socday shacbaan ilaa la hubsanayo shacbaan inay lee'atay oy go'day oo dhammaatay la hubsado weli shacbaan baa taagan lianna almashkuuka waa laun ay la ctibaara lahu huna ana ma abata bشhayin lam yartafic ila bimilihi aw baqwa minhu bisha acma maxay ku sugnaatay aragti way soo socotay waxay ku buri kartaa aragti kale aw biaqwa minhu in waxyiba sheego la shacbaan way dhammaatee sooma oo biaqwa minhu wey nafs الshay saa darteed marka miliyada laakiin ishkaal baa ku jira maa abata bishayin lam yartafic ila bimilihi aw biaqwa minhu ishkaal baa ku jira shaygu shay lamida see u dul laba shayoo isla oo isku awood ah sidee buu midkood kale u tuuri karaa le markaad ituurayso waa inaad awood badan tahay markaad iriixaysid ituurayso waa inaad iga xoog badan tahay tusaale gaaban markaad maraysaan baxigii fi alasma walaxkaam qofku waxaa loo xukumaa islaamnimaa loo xukuma waxaa loogu xukumaa inuu muslim yahay baa la xukumayaa waxaa loogu xukumaya binutqi bishahaadatayn waa shahaatay acmaal islaam buu la yimid ظaahiru اlislaam baa ka muuqda xakamna lahu biاlislaam islaamkaasi wuxuu ugu sugnaaday biاlqaطci wاdaruura bimacnaa maxayna ka wadnaa in qofka islaam muujisto shahaataynka ku dhawaaqa acmaal islaam la yimaada gaalnimana aan lagu ogayn islaamnimo loo xukumo waa mas'alaة maqطuucaة fi الshariica اlislaamiya maaha adiga islaamkaada waa la hubaa ma aha inaad munaafiqtaa laga yaaba inaad gaaltaa laga yaaba laakiin axadka aanan gaalnimo ka ogayn laakiin xaggana islaamnimo muujisanaya shahaataynka la imaanaya soomaya salaadaya in islaamnimo loo xukumo oo muslim laga soo qaado waxaan marayay hmm, yani qofka islaamnimo muujista islaam in loo xukumo waa masala qaciya laakiin adiga shakhsiga islaamkaadu waa danni inaad rabaa adugu munaafiq baad noqon kartaa hoosta ka gaal baad noqon kartaa muslim fiican baad noqon kartaa laakiin ilahi wuxuu nagu addoonsaday qaطcan wa daruuratan qofkii aan shahataynka ku aragno iyo islaamnimo gaalnimadan aanan ku ogayn inaan u xukunno islaamnimo warka ma isfahan ayib qofkii sidaa ayaa waadanba gaalnimo aad ku aragtay qaaciduna waxaa weeye maa abata bishayin lam yartafic ila bimilihi aw biaqwa minhu qofkan gaalnimada uu muujistay waxaad ku ogaatay waa biadila danniya waa bayino waa ictiraaf waa shahaado qaraa'in danni bay faa'idaysaa qofkan islaamkiisuna wuxuu ku sugnaaday biadila qaciya in islaam loo xukumo haddaba marka danni dambe oo gaalnimo tusahaya seed ugu burinaysaan islaamnimo horraysay oo qaciyo ah ishkaalka inaad ka jawaabtaan baa laydinka rabaa waatuu ku wareeray wadaadkii jahmigaah ee qoray masala takfir ahli shahaadatayn xasandhooye sheekhiis miyuu ahaa shariif xaatim sheekh adamayn miya waaya wadaadkaasaa ku wareeray xer badanna way ku wareertaa amiiri azindiiqna wuu ku wareeray ictisaam badan baa ku wareeray iska ilaaliya ilaa iyagu kuwaasi dabadhoonu yihiin wax kala mahayaan soomaalidu daadaa carbeed maqluubiyaan ay lugooyaan ba iyaguna soo qaataan kadib way kuu soomaaliyeeyaan min duuni fahmin wa idraac laba marka maqaam haddaad isku khalado weligaa weysadu way kaa jabnaan kuuna hagaagi salaaduna ku asix maqaamu اlإثbaat iyo maqaamu اlistimraar hadday iskaaga khaldamaan mushkilo wey maqaamu اlإثbaat iyo maqaamu اlistimraar waxa adila qaطciya ay tustay waa maxay waa markaad islaamnimada muujisato in lagu xukumo islaamnimo lagu xukumo laakiin islaamnimada inay sii jirayso ooda weligaa gaaloobayni daliil ma laha kufriga dambe wuxuu rafcinhayo goynhayana waa maxay istimraadidii buu jarayaaye ma mucaaradahayo islaamka horaan laguu xukumay wuxuu kuu leeya islaamka kuu soo socdo haddaad ku ciyaarta salaadii aad waday adaa buriyey oo maxaan sameeyey waad sii daysay ku leeyahay warka inaad muhiim jiddan wey maqaamu اlistimraar istimraariya اlslaami fi ma bacdu iyo ibaatuhu lilmari bishahaadateyn waa farqubaa u dhexeeya warka miad fahmaysaa ruuxa inaad shahaadateynka iyo amaaraadka iyo calaamaadka iyo shacaa'irta islaam oogu xukunto xaggeen maraya hadda istimraariyadii wax mucaarida ma laha maa abata bishayin lam yartaic bimilihi lam yartafic ila bimilihi o biaqwa minhu ma mucaaradayo ma aha danni iyo qacis mucaaradaye islaamka inuu sii jirahayo oo sii taagnaanayo odan gaalnimo ku dhacaynin madnuunun fiihi wey waa madnuunun fiihi waa la malaynaya lama hubin markaad gaalnimo ku dhacdana wixii la malaynhayo inuu sii jirayo malihii waa beenoobey waa ka aad gaalnimada ku dhuflinaysaa lagu leeyahay waagi hore islaamka lagu xukumay inaan ku xukumo xaq baan u lahaa maxaa yeelay shaatain iyo soon iyo salaad iyo xaj iyo khayr baa ka muuqday haddaan kuu xukumi waayona waxaan noqon lahaa zindiiq khaariji ah inaan kuu xukumay waan asiibay laakiin inaad muslim sii ahaanayso oo marada ku sii jirayso wax damaanada looma hayo mana haysatid kadib marka lagugu arko hawshan ayadaa waxaa go'ay salaaddii soo socotay iyo soo soctay istimraariyadii baa qaci ku yimid kadalika annasku wاnnaasku waa sidaa saa dadka qolyaha yidhaahda maa abata biqacin qad yunsakhu bidaliilin daniya asalkaasi ka duulaya hubuudka shaygan baa qacihaa mooyeene inuu sii jirayo oo weligii aan la nasakhaynin maqطuucun bihi ma ahayn bay taagan yihiin maad fahamtee waxa laga niqaashayo farqun bayna maqaami اlإثbaati wa maqaami اlistimraariya calى ayati xaal hadda laba yaqiin wey bishu waxay ku sugnaatay biru'ya waxaa lagu burin karaa biru'ya idan waxa la gooyana waa istimraariyadii ila bishu waxay noqon kartay iyo haddii la buuxiyo waa aci waba dhammaatayba bil ma jirto ta hayo markay tahay markay tahay inay sodon gaadho waa madnuun ilaa daniga dani lamida la helo ama wax ka xoog badanoo inuu soddonku buuxsamo la helo lama rafcin karo idan maa abata bishayin lam yartafic ila bimilihi aw biaqwa minhu wاlshakku waa malغiyun fi الشharيica الإسlaamiya ilaa abwaab yaroo min baab الاxtiyaada mooyeene shaki waxba lama ictibaariyo adiladana marka nabigu ku sugay baad arkaysaan yaqiin baa la rabaa yaqiin ku soon yaqiin ku afur yaqiintuna labay noqotay imaa tiro la buuxsho wa imaa bisho indhaha laga siiyo bob laga siiyo la saaro warka waa isla faanayla tahay xaggeen maraya xadiidka وxadثna سهل بن عثمان بن فاriس الkindi قال xadثna زiياد بن cabdاللahi البakاي soalkaa maanan joog زiyaad بن cabdاللahi البakاي waa nisba ilىa jadihi awogii rabiica nin la odhan jiray bakاigu waa rabiica ibn caamir nin la yidhaahdo wey oo ninkan awogii ah زiyad بن cabdالlah awogii ah bakاi waxaa loogu bixiyey qisa طariifa isagoo yar yuu arkay baa la yidhi hooyadii oo aabbihii hoos jiifto duqu ka koreeyo markaasuu miraad isla rogo aabbahay hooyuu dilahayaa xaggu kaluu miraaday marka wuu ooyey ooyintii baa marka loogu bixiya bakaa'i wuxuu idhi aabbahay duqdiiba uu dilahayaa hooyada ahayd ilmo yar buu ahaa marka nisbadu halkaasa ka timid baa la sheegaa cinda ahli siyar wاtawaariikh زiyaad بn cabdالlahi الbakاءi can cabdالmلك بn cumayr الlkhmi can muسى بn طلxة الtamimi cafwan الtaymi طلx بn cabdالlahi taymi ninu dhalay can cabdالlahi bni cumara alcadawi can الnabi sal ly slam qaala الshahru haakada whaakada whaakada caشhran وcaشhran وaتiscan soo ma aragta haakada haakada ku soo rafaadeen muslim wuxuu keenay riwaaya mufasira الshahru bishu haakada waa toban وhaakada waa toban kale وhaakada waa sagaal caشhran وcaشhran وaتiscan toban iyo toban oo labaatana iyo sagaal bishu intaasay noqotaa wey una badan tahay ramadaan وxadثna cubaydالlah بن mعاad xadثna abi aabih mعاad بn mعاad الcmbri xadna شhucb بن الxajاaج can jabل بن سuxayb qaala wuxuu uhi jabla oo mutaabacayn raggi waa soo marteen muسى بن طلxa uu ka mid yahay abu salma ka mid yahay camr dinaar ka mid yahay salim بn cabdالlaahi iyo naafic oo soo marteen qaala wuxuu uhi samictu بn cmر radي الlahu tacalى canهuma yquul qaala rasul ه sl slam الشhهru kada وkada وkada bishu waa toban iyo toban iyo toban ama waa toban iyo toban iyo sagaal wasafaqa wuxuu isku dhuftay nabigu isku dharbaaxay safaqa wuxuu isku dharbaaxay biyadayhi labadiisa gacmood maratay laba goor bikulli asaabicihimaa farahoodii oo buuxaa toban buu isku dhuftay iyo toban kale wa naqasa fi safqati الثaalia sacabkii isku dhufashadii saddexaad nabigu wuxuu dhimay oo u laabay ama reebay ibhaam alyumna gacanta midig suulkeedii awilyusrata bidixsuulkeeda buu nabigu reebay ama tanaad reebi ama tanaad reebi toban buuxdo iyo toban buuxdo iyo toban sidaa ah ama toban sidaa ah adoo ama suulkan reeb ama kan reeb idan labaatan iyo sagaal iyo labaatan baa soo boodaysa waxadaana maxamed muana waxaa kaloo ku jira masale muhiim jiddan oo alishaara almufhima inay tahay muctamada fi اlqadaa'i wاlculumi wاlfatwa ishaarada midaaridda la fahmaayo ee cad in axkaamta lagu caddayn karo ood ku fatwoon karto oo qadaha mar aad ku ridi karto ood ku jawaabi karto waa ishaara muhima nabigu gamu taagahayaa muxuu ka dhigay wuxuu ku tilmaamay labaatan iyo sagaal buu ku tilmaamhaya xadana md ثan qal xadana xamed jacfar qund xadana shub xajaaج can cuqba wahw bn xurayf qaala samictu bn cumara wuu ku dhaxay riwaayaadka xadidka ibn cumar ninka la yihahda muslim سمع بن cمر يقول قال رsuل اه صل سلم الشهر تسع وعشhروuن bishu waa labaatan iyo sagaal وطبقa شhuعبة شhuعبة wuxuu isku daboolay idayhi gacmihiisii ثaلاaثa miraarin saddex jeer ama saddex goor وakasara waa jebiyey alibhaama suulkii buu laabaa laga wadaaye fi اثaaliثati marka saddexaad qaala cuqba wuxuu yidhi ibn xurayd wa axsibu waxaan u malaynayaa qaala inuu nabigu markuu ibn cumar ka tabinay الشhهر ثaلaaثuun bishu waa sodon waabaa kafayhi labada abaa waa isku daboolay kafay labadiisa cabbu isku daboolay alaa miraar yacnii riwaayadan inay jamcisay bishoo naaqisa iyo bishoo dhammaystiran marna saddex goor baad taa iskugu dabooli adoo waxba marna marka saddexaad baad suulka laabaysa xadaana abubakr bn abi shaybata qaala xadaana gundar maxamed bnu jacfar alhudali can shucb bn xadaثna mxamed muثنى bn bashaar bn dar qaala bn muثنى wuxuu hi xadaثna mxamed bn jacfar qaala xadaثna shucba can اlas bn qays cafwan can اlasm bn qays alkuufi waa taabici sahiira taabici sahiira wey qaala wuxuu uhi wadaadka aswad ah samictu saciid ibn camr ibn saciid ibn alcaas alumawi almadani asna waa taabici mashhuura waa riwaaya taabiciin can taabiciy أنhu samc bn cumara radi allahu tacaalى canهuma yuxadiثu can الnabi sal slam qaana wuxuu inaa anagu haddaan carab nahay ina haddaanu carab nahay ina inuu nabigu asaga iska wadan waa dhici karta bay culimmadu yidhahdeen ina anagu ummatun ummad baan nahay iyo qoom baan nahay ummiyatun aan wax qorin ummiyatun aan wax qorin alghaalib fi اlcarab wa cadam اlkitaabaةi wاlqirاءة sidii badnayd quraabay lahaayeen cumar baa ka mid abubakar baa ka mid rawa qoloo kaatibinay lahaayeen laakiin alhaalib fi اlcarab maxaa u badnaa waxaa u badnaa annahum laa yaktubuun walaa wax qoraa wax akhriye waxa loo sheegay inay qabtaan oy xifdiyaan oy ka sii daayaan baa u oo maalin dhan gabay socdo hal mar fadhi ku qabtaan sidii soomaalida hore nin baa gabay la istaagahaya saacad baa lagabagaa inuu socdo nin baa qaban oon lagu celinayni wuu la tagaya wuuna gudbinaya fariin ahaan toban habeen intuu sii soco ama bil sii socdo yuu gabaygu sidiisa ah yuu dhiibahaya markaad waxbaan aadan qorin waxna aadan akhriyin waxaad cuskataa maskaxdaada xifdigaadaa wuxuu noqonayaa xifdi aad u xoog badan sida cadilka wax duubaysaa maxaa yeele markaad wax akhrido ama wax qorto tala saaran qoraalka iyo akhrinta isku hadlaynta waaga dambe waxay dhaawacaysaa xifdigaada wuu daciifayaa midada way afbeeli waxay kaa noqonaysaa maskaxdu midi saawira giris bay kaa noqon garaadow bay kaa noqonaysa wax looga wey waagi hore hadda intaan kulatarkiiyo baalkan aad taabanaysaa aan la helin xisaabaadka waad ka shaqayn jirteen intaa intaa ku dar intaa wey waad la soo boodaysa intaa intaa ku dhufo intaa wey hadda waxaad leedahay sug aan fiiriye kolulatarkan la soo bixi ama isagu in baad soo jiidi hiririg ood faraha ku garaac mar walba aalaadkii musakhiraadku bataan waxaad ay baabi'iyaan nicimooyinka kale ilaahay ku siiyey ahaa maskaxdaada inaad cuskato ayadana aad isticmaasho lahogo wey saydun ha noqotay innaa annagu ummatun baan nahay ummiyatun hooyadeeda loo nisba waa nisba ila alum sidai hooyada nagu dhashay baa nahaa laga wada wax ma qoro waxna ma akhrino akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-an sidaan oga soo baxnay minkii hooyey riximkii baan ku joognaayo waxba maana baran waxna ma qora waxna ma akhrina inna naxnu waxaan nahay ummatun ummiyatun huwa aladii bacaa fi اlummiyiina rasuula minhum ummiyiin laa naktubu ummiyada baa la fasiray laa naktubu wax ma qoro walaa naxsubu alxisaab اlfalaki wey walaa naxsubu xisaab الnujuum wاlmanaazil buu nabigu u wada calayh الsalaaة wasalaam ma aha wax kale maxaa yeele bini aadamku axdan wax xisaabin ma jiro nin qorye iyo farala laaba nin dhul xariiqa bini aadamku waa xusaab weeye fii fiطratihim caadisana walxisaab baa rabbi baray wax la yaqaano wey lakin waxa laga hadlaya alxisaab alfalaki xisaab الnujuum ma yaqaana carab dad yar baa ka yaqaana farakutiris ah sida kitaabadoo kale ku ahaayeen laa naktub wax ma qoro haaliban walaa naxsub alxisaab alfalaki xisaab الnujuum wاtasyiir meerayaashu falagana waxba kama naqaan in yaroo xidig hebel baa soo baxay iyo hebel baa dubbaday iyo mid baa foorarsaday iyo oon ku kala garanno xiliyaha roobaha iyo dabayluhu meel u socdaan basay ka yaqaaneen balaayadan hadda la daraaseeyee cilmiga sayniska wakaalatu naasa ay shaqa ka dhigatay carab maysan aqooni xisaabtaasuu meesha ka saaraya mar hadday sidaa tahay oy ummaddan asalkeedu waxna aysan qorin xisaabtan xidigintana aysan aqoonin xugum sharci looguma xidhi karo xugum sharci ah looguma xidhi karo xikmaddu halkaasi u socotaa naxnu ummatun umiya laa naktubu walaa naxsubu haddaba mar hadday tahay wixii la yaqaanay caanka ahaa ee loo sinnaa carab iyo cajamba ayaa xukunka sharciga ah lagu xidhaaya ee bisha aragtideeda ama soomideeda ah maxaa nabigu waxaa loo soo diray carab iyo cajamba ashaaru haakada haakada haakada wacaqada wuxuu nabigu guntay ama laabay alibhaama suulku laabay fi اaaliai markii saddexaad washahru haakada haakada haakada yani wuxuu u jeedaa tamaama aaaiin tamaama ثalaaثiin soddon buxii weeye idan xadiidkan wuxuu asal u yahay qaacida la odhan jiray cilaة الtashriic iyo xikmaة الtashriic inama turaca fi اljinsi la fi اlafraad adiladiisa nabiga ku tasiinlay xugun marka la dejinayo xikmadiisa iyo ciila tashriic waxaa laga eegaa sida loo badan yaha laga fiirinaya maxaa loo badnaa cinda markii nabiga la soo saaray waxaa loo badnaa inaan dadku waxba qorin waxna akhriyin baa loo badan yahay hawl marka ku xidhan far iyo qiraa'a ku xidhan xugum sharci ummadda looguma xidhi karo wax laga siman yahay oo inta badan la wadaago ayaa axkaamta laydinku xidhahayaa dadkiina khaaskaa ah iyo indheergarda waxay fahmi karaan keliya iyo in aqoon gooni a barato waxay fahmi karaan xugum caama ummadda ka dhexeeya laguma xidhi karo yacni waa alxikmatu inama turaaca fi اljinsi wاlnawci la fi اlacyaani wاlafraad acyaanta iyo afraad yararkayda farta yaqaanay ama xoqorayay ama xidiginta iyo manaasil اlqamar wa tawaalicu nujuum yaqaanay ayaga waxba laga soo qaadi maayo ummaddaas lamidtiin aragti ku sooma ku afura xadaanii waxaa kaloo xadidka ii tabiyey moxamed bn xaatim ibnu maymuun الsamiin xadaana ibn madini abu cabdiraxmaan almarwasi cabdiraman mahdi wey hadda can sufyaan aلthawri sufyan bn saciid aلthawri can اlaswad ibn qays haddaad marayseene bihada اlisnaadi can saciid can ibni cumar can nebi bu ahaa hade walam yadkur lلshahri الثaani bisha labaad oo muusan sheegin oo muus sheegin bisha labaad ma kala laba bilood buu sheegay maray labaataniyo sagaal tahay oo nabigu suulka uu laabay marka saddexaad iyo mar nabigu uu israaciyo hakada wahakada wahakada saddexdaba u yidhi oo marka soddonka uu buuxiyey marka wuxuu le walam yadkur sufyaan athawri weeye lishahri اaani bishii labaad markuu sheegaya nabigu alaaثiin soddonka muusan sheegin ninka le sufyan athawri riwaayadiisa dadka horaa sheegay ahaa shucbo soo ma ahayn <clears throat> xadna abu kamil aljaxdari fuday bn xusayn xadaana cabdulwaxid bn ziyaad alcabdi xadaana alxasan ibn cubaydاlah bn curwaة الtamiimi cafan annakh asaguna waa ree bani nakhac weeye can sacad ibn cubayd الsulami qaala samic ibn cumar meeqa taabici buu sheegay ibn cumar xadka ka qaadanaysa toban buu ku dhoweey samic ibn cumar radi allahu samic ibn cumar wuxuu maqlay rajulan buu maqlay yaquulu leh alleyla caawa waa leylaة الnisfi min shacbaan buui ama waa leylaة الnisfi min ramadaan nin wuxuu maqlay caawa waa شhan iyo tobankii bisha waa kala barhkii bishuu yidhi caawa faqaala lahu ibn cumar wuxuu ku yidhi maa yudriika ana leylaة الnisf maxaa ku ogeysiiyey caawa inay habeenkii habeen kala barhki inuu yahay habeenkii bisha kala barhayey maalinkii kala barhki inuu kala bax oo شhan iyo tobanna ay dambayso شhan iyo tobanna caawa uu ku egya maxaa yeelay adoo habeenkii shan iyo tobnaad ka dhiganaya bisha kala barhkeeda inuu yahay wuxuu noqon karaa habeenkii afariyo tobnaad buu noqon karaa wuxuu noqon karaa habeenkii shantood buu noqon karaa maxaa bishu labaatan iyo sagaal bay ku dhammaan karta ama soddon bay ku dhammaan karta marka yaa kuu sheegay ilaa caaqibada iyo dhammaadka aad ogaato ma dhihi kartid waa nis bisha kala barhkeeda way ma dhihi kartid maa yudrika maxaan ku ogeysa ana leylata caawa inay tahay annisu kala barhkii bisha samictu rasul la sl l sm yaquulu asagoo nabigu ilahay isagoo leh ashahru haakada wahaakada wa ashaara wuxuu ku midaaray biasaabicihi alcashar fariisi tobanka ahaa maratan laba garbu nabigu israaciyey iyagoo toban tobana israaciyey wahaakadabu haddana ishaaro midaaray fi اaaliai marka saddexaad buu tobanka israacshay laakiin wuxuu ka reebi doonaa hal far reebi doonaa wa ashaara biasaabici kulliha fariisu dhan buu nabigu ku tilmaamay tobankii wa xabasa wuxuu xanibay aw khanasa ama uu laaboo libdhiyey ibhaamahu suulkiisii buu reebay markaa saddexaad khanase iyo xabase waa isku macno uun markaad shayga madaxiisa dib u celisaa khanasada la yidhahdaa gabashada ama dib u gundhiso وxadث yaحyى بن yaحyى qال أخbarna إbrahيم بن sacد الزهري عن شhاب الزهري عن سعيد بن مسyب المخزومي can abi hurata radi allahu tacaala canhu xadiidka ibn cumara dheeraa wuxuu rabaa inuu u keeno shaahid wuxuuna u dambaysiiyey riwaayada ibni cumar ee uu fasirya xadiidka ee uu diidanaa adoon hubsanin dhammaadka bisha inaad kala badh iska qoondaysato ama iska astaamaysato u diidanaa buu ku khatimay camalkii saxaabiga iyo fahamkiisii iyo riwaayadii buu israaciyey qaala qaala rasul sl slm idaa ra'aytum اlhilaala haddaad bisha ramadaan aragtaan muslimiinay fasumuu sooma waidaa ra'aytumuu haddaad bisha shawaal aragtaanna faafturuu afura fain humma haddii la dahaaro ama la qarasho calaykum dushiina aragtidii bisha fasumuu aaaiina yowman soddon maalmood sooma nabigu ma dhihin haddii laydinka dabada arki weydaan fas'aluu ahla alxisaabi wاltanjiim wاlxisaab alfalaki wa wakaalat الnaasa miyuu yidhi nabigu ma dhihin waa lagu kala baxay waa lagu kala baxay haddii laydinka daboolo tirada buuxshaa la yidhi meesha manaasil qamar iyo xisaabirkii falagiga iyo wakaalada sayniska ah, wax sheegtay iyo jirtay iyo xalay waxaasoo dhan sheeke barley waxaa lagu dhammeeyey naxnu ummatun ummiyatun laa naxsubu walaa naktub bishuna sagaal bay noqotaa labaatan iyo sagaal soddonna waa noqotaa haddaad aragtaan khayr weeye faama waadixun falaa nuqnuqa fiiya haddaad arki weydaan bil maxaad ku taqaaneen soddonka xidha inay soddon ka badan somaydin ku oqonaa soddonka buuxiya ahlu xisaab iyo qamar baa kan fadhiista iyo lama arki kare iyo bari bay ka soo boodeen sheekadaa xidha nabigu nooma xawilin waxaan ka ahayn indhaha annaga waxaan ku aragno iyo ima inaan tiro buuxino war cad warka asaga xadaana cabdiraxmaan bn salaam aljumaxi qaala xadaana arabiic meesha waxaa ku baaba'ay ra'yigii ibnu surayj iyo muطarif bn cabdillah bn shakiil laga soo guurin jiro odhan jireen bishii haddii bishii haddii la arki waayo bishii haddii la arki waayo aragti ku sooma kuna afar war la gartay bishii baa la arki waayey habeenkii soddonaad ee labaatan iyo sagaalkii shacbaan uu dhammaaday ama habeenkii soddonaad ee labaatan iyo sagaalkii ramadaan ay dhammaatay baa bishii la arki waayey intii la fiiriyey waxbaa isku dahaaray waa lagu soo bixi waayey alxisaab alfalaki hadduu sheegayo habeenka inay ramadaan tahay waa la soomayaa bay fain humma hadduu sheegaya habeenkaa inuu yahay ciidna waa la ciidaya maxay nagu xawileen xisaab alfalaki xisaab اtanjiim xisaab almanaasil bay nagu xawileen waa ra'yi bidci ah shaafici baa loo tiriyey waa laa yasixu canhu taabiciin baa loo tiriyey xataa muarif laa yasixu canhu nimaan ibnu suraj ahayn iyo ku raaco shaaficiya ahayn lagama hayo waa ra'yi baail ah ibnu surajna meesha waxay ka soo raacday asagaa bahalkan yaqaanay waxaad baratay waa baaskaa maogta meelubba kaaga soo bixi waxaana aafeeyey can muxamed bn ziyaad aljumaxi can abi hurata radi allahu tacaala canhu ana اnabiya sal اllah alay slam qaala nabig wuxuu uhi suumuu ku sooma bisha ramadaan liru'yatii aragtidiisa ku sooma wa afduru ku afura oo ku ciyada liru'yati aragtidiisa fain humiya ummiyana riwaayad baa akhriday fain hummiya haddii la daboolo calaykum oy duro idinka qari iyo caad iyo wuxuun isku gaaro faakmiluu alcadada dhammaystira tirada alcadada tirada dhammaystira soddonka buuxsha bil haddee soddon kama badatee xadaثna cubaydالlah بn mucaad qaala xadana abi abihi mucaad bn mucaad alcambari qaala xadaثna shcb xajaaj can muxamed bn ziyaad qaala samictu aba hurata yaquul qaala rasu sm sumuu liruyati waafdru liruyati fain umiya calaykum haddii la dabool ashahru bisha aragtida ee ru'yatu shahri weeye facudduu tiriya aaain tiriya see waa idinku sheega soddon tirsada bisha dhammaystira tirada buuxiya soddon kii geeya nabigu si kastuu u cadeeya hawsha ayada gacanna waa idinku darayba waxaadadna abubakr bn abi shaybata qaala xadana moxamed bishar alcabdi xadaثna cubayd الlahi bn cumar alcumari can abi الzinaad wasmu cabdlah bn dakwan alqurashi can alacraji cabdiraxmaan bn hurmus can abi hurata radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu ihi saxaabigu dakara rasuul اllah rasuulka wuxuu ka sheegay alhilaala bisha waxay ku dhammaatay iyo markay buuxdeen markay naaqusto faqaala wuxuu yidhi idaa ra'aytumuuhu fasuumuu haddaad aragtaan ku sooma aragtidiisa waidaa ra'aytum haddaad aragtaan bishii inay dhalatay oo ramadaan dhammaadoo ciid gashayna faafdura afura xisaaba meesha ma taalla shay maxsuusa xis iyo mushaahado iyo tiro la yaqaano fain uqmiya haddii la daboolo calaykum dushina bisha aragtida laydinka daboolo arki weydaan facudduu tiriya aaaiina min shacbaan aw aaaiina min ramadaan labadaba u dhacay alaaiinku marna ramadaan buu noqonayaa marna shacbaan buu noqonaya marka soddonka shacbaan la dhammeeyo haddii horaanba lagu soo soomay shacban aragti ay ku bilatay ama bishii ku horreysay ay soddonkeeda soo buuxisamay soddonka shacban markuu dhammaado yaqiin baa lagu soomaya haddii soddonka ramadaan u dhammaadana yaqiin baa lagu afuraya haddii labaatan iyo sagaal arkana yaqiin baa lagu soomay laguna afuray yaqiin baa hawshaana ku dhisanta baabu laa taqadam haynoo jawa allah wa tacala aclam